bilowgay adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgay adduunyada baratankii bilowda bilowgay adduunyada baratamkee bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa qabiyaha xumaantiyo wax mideeya weeyaan wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duur k n n magaalada muqdisho kale ismaqal wanaagsan waa khamiis lixiyolabaatanka oktoobar labada kun saddexiyo labaatanka wararkaan idinkugu heyno barnaamijka ciyaaraha maanta waxaa qayb ka noqon doona manchester united oo dib u soo celinaysa goolhayaheedii hore ee david degeya waa maxay sababta barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barcelona oo guushii saddexaad oo xiriira ka gaartay tartanka champions leaga wareegiisa gurubyada b s g oo garoonkeeda ku xasuuqday kooxda labaad ee ugu qaadista badan champions leaga ee a c milan qodobadaas iyo sidoo kale waxaa kaloo ku maqli doontaan intuu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha duhur barcelona oo waayi doonta xidigeeda joe falakis kadib dhaawacii soo gaaray wararkaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa kulamada laga ciyaaray tartanka yurub liiga iyo sidoo kale tartanka champions league kulamadii laga ciyaaray ayaan idiin soo gudbin doonaa yurub liig oo cawada soo laabanaya liverpool way ciyaareysaa qodobadaas iyo warar kale ayaa barnaamijka qeyb ka ah kama marno wararka suuqa kaliibsiga ciyaartooyga intuu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha duur waxaa idinla socodsiineysa lul maxamuud aadan waxaa farsameynaya shariif sheekeeye mar kale soo dhawaada waa hagaag qeybaha ugu horeeya barnaamijka ciyaaraha ayaad maqlaysaan haddaan eegno kulamada laga ciyaaray tartanka yurub ugu xiisaha badan ee champions leaga oo wareegiisa guruubyada xalay la ciyaaray haddaan eegno barcelona ayaa guul laba gool iyo ebra waa laba gool iyo hal waxay ka gaartay shakhdar dunuski kooxaha baarka iyo sidoo kale shakdarna waxay iskula jiraan gruubka hej ee tartanka champions leaga sidoo kale b s g ayaa xalaxa suuqbaan u geysatay ac milan ac milan iyo waliba b s g na labadoodu waxay ku jiraan gruupka f ee tartanka champions leaga newcastle united guuldara ayaa waxay kasoo gaartay brushia doortamood kooxda reer jarmal ayaana hal gooli eber kaga badisay naadiga reer ingiriis ee newcastle united group f ayaana labadan kooxood ku wada jiraan halka gruubka g xalay waxaa wada ciyaaray arb libsig oo saddex gool iyo hal kaga badisay naadiga lagu magacaabo karafeena halka la yiraahdo kooxda ee maaragta manchester city ay saddex gool iyo hal kaga badisay naadiga young boys borto oo gruubka h ku jirto ayaa iyana afar gool iyo hal waxay kaga badisay naadiga antiweb oo xalay ciyaarihii champions leaga goolasha ugu badanba waxaa dhalisay naadiga f c borto oo royal antweb ayaa hal afar gool iyo hal kaga badisay kulamadaas ayaana habeenkii xalay ahaa laga ciyaaray tartanka xiisaha badan ee champions leaga kooxda kubadda cagta baris saint german ayaa guuldaro weyn waxay dhabar ku saarisay banaadiga reer talyaani ac milan Milan sida la ogyahayba waa kooxda labaad ee ugu guulaha badan amaba ugu qaadista badan tartanka Champions League marka la joogo oo toddoba jeer ayay waxay ku guuleysteen tartankan dhagaweynaha kaliya Real Madrid ayaa ka horeysa oo afar toban koob ku guuleysatay oo Champions League ah weliba xalay kulankii dhexmara b s g iyo a c milan saddex xidig oo kala duwan ayaa saddexda gool ay kaga badisay b s g ac milan ah, u kala dhaliyeen iyadoo guushan ay soo gaartay b s d ay tahay guushii saddexaad intii la ciyaarayay heerka guruubyada ee tartanka ee lagu magacaabo champions leaga kadib guuldaradii xalay soo gaartay ac milan waxay ka dhigan tahay in milan ay booska ugu dambeeya ee afaraad ay kaga jirto tartanka champions leaga heerkiisa gruubyada gruubkeeda f ayaana kaalinta afraad haatan ku jirtaa oo halis ayay ku sugan tahay naadiga a c milan kalyan baabe ayaa hogaanka u dhiibay b s g daqiiqadii soddon iyo labaad ee ciyaarta gabagabada qaybta hore inkastoo milan ay soo bandhigtay qaab ciyaareed aada u wanaagsanaa ayna isku dayeen inay la jihaadaan b s g haddana waxaa u suurtageli weydayba in xidigaheeda weerarka uga ciyaara ee rafaa'iliyo jiruud iyo bulisijba ay gaaraan goolka amaba shabaqa b s g taasoo ka dhigtay xalay in ay wax gool ah aysan dhalin naadiga milan iyadoo aan gool dhalinna iskaga tagto kasoo hayaanto carada faransiiska markii qaybta dambe ciyaarta laysku soo laabtay qabtay ciyaaryahanka daada yar ee reer afrika ee lagu magacaabo colomwani xulka qaranka faransiiskan u ciyaara ayaa shabaqa soo taabtay daqiiqadii konton iyo saddexaad wuxuuna ciyaarta ka dhigay laba gool iyo eber b s g ayuuna hogaanka ugu sii dheereeyey gabagabada kulankan xiisaha badnaa ayaa b s g waxay fursad u heshay inay mar kale dhaliso goolka saddexaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga indhaha yar ee rorsot kuuriya ee lagu magacaabo kanki in ugu dambeyntii kulankii quruxda badnaa ee u dhexeeya kooxaha b s g iyo sidoo kale a c milan ayaa wuxuu kusoo gabagaboobay ku soo dhammaaday saddex gool iyo eber oo ay guul weyn ku gaartay naadiga reer faransa ee b s g ugu dambeyntii kooxda lagu magacaabay a c milan ayaa sanadkan bandhigan wanaagsaneyn kusoo bandhigaysa tartanka champions leaga heerka ugu dambeeya ama kaalinta afaraad ee ugu dambeysa gruupka f ayayna haatan dhex fadhisaa oo ku sugan tahay kooxda lagu magacaabo a c milan haddaan eegno waxyaabaha laga diiwaan geliyay ama taariikhaha kulankan ku xusan kalena baaba ayaa si toosa ah ugu lug lahaa sideed gool shan gool iyo weliba saddex caawin sideedii kulan oo ka hor yimid kooxaha reer talyaani ee tartanka champions leaga marka la joogo wuxuuna had iyo jeer ku lug lahaa ugu yaraan hal gool oo uu ka dhaliyey dhammaan kooxihii reer talyaani oo uu wajahay xidigaani waxaana qayb ka ah kooxahaas ee similan oo xal gool ka dhaliyey juventus napoli iyo weliba atlanta ac milan wax gool ah ma aysan dhalin muddo afar daqiiqo ah tartanka uefa champions league tan iyo goolkii uu jiruud ka dhaliyay napoli daqiiqadii afartan iyo ee qaybtii hore ciyaartii lugtii labaad ee sideed dhamaadka xil ciyaareedkii hore ee sideed iyo abriil labada kun waxaana rikoor xiriir ah kooxda rosaneri lagu naaneyso ayaa waxay soo bandhigaysaaba rikooraan wanaagsaneyn sanadkan ciyaaraha champions leaga marka la joogo iyadoo saddex gooli eber looga soo dhaliyay xalay ac milan garoonkii ee ku sugnayd ee barkdes bresis ee naadiga reer faransa b s g waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur k n n haddaan markaan eegno weli waxaan ku jirnaa wararkii champions leaga kooxda reer ingiriis ee manchester city ayaa xalay guul ka gaartay naadiga yoonka boys kulan ka tirsanaa wareega guruubyada champions leaga man city ayaana kala kulantay kooxda lagu magacaabo young boys cadaadis xoogan kulankan ayaana labada kooxood waxay ahaayeenba labada dhinac inay soo bandhigaan qaab ciyaareed wanaagsan iyadoo naadiga young boys ee inta tabarteeda ah la dagaalantay mm, naadiga lagu magacaabo manchester city manchester city waxay diyaar u tahay sanadkan inay difaacato tartanka champions leaga maadaama sanadkii hore ay ahayd kooxda ku guuleysatay tartanka champions leaga markeedii ugu horeysay ayay dhagaweynahan gacanta ku dhigta man city mar kale ayay sanadkan waxay doonaysaa amaba u tartamaysaaba in ay marlabaad ku guuleysato inkastoo wada dheer ee haatan u dhiman tahay wareegii guruubyadana laisla marayo balse manchester city ayaa ku dadaalaysaba sanadkan inay ka dhigto sanadkii labaad ee tartanka champions league amaba dhagaweynaheedii labaad inay gacanta ku dhigto daqiiqadii afartan iyo sideedaad markii laisku soo laabtay qaybta labaad ee kulankii u dhexeeyey manchester city iyo yongi boys ayaa waxaa goolka koowaad ee kooxda manchester city ay heshay iyadoo ciyaarta laga dhigay hal gool iyo eber manchester city ayaana hogaanka ciyaarta qabatay intaasoo kaliya kumay simine ma city ayaa mar kale konton iyo labo daqiiqa markay ciyaarta maraysay ayay waxay dhalisay goolkeedii labaad iyadoo ciyaarta xalay manchester city ay ahayd koox inta badan awoodda ugu badan tartanka amaba ciyaartaasi gacanta ku haysay inta ugu badan naadiga young boys ayaa iyagana daqiiqadii afartaniyo waa daqiiqadii kontii labaad kadib markuu agenji manchester united u dhaliyay goolka koowaad afartii sideed daqiiqo kontii laba daqiiqa oo barbarihii ayay la yimaadeen young boys oo ciyaarta laba hal gool iyo hal ayay ka dhigeen balse manchester city xidigeeda reer norway erlin hallen ayaa daqiiqadii lixdan iyo toddobaad wuxuu dhaliyay goolka labaad ee man city halkaasi kumaysan kan manchester city isla helen ayaa daqiiqadii siddeetan iyo lixaad gabagabada ciyaarta wuxuu dhaliyay goolkii saddexaad ee manchester city goolkaas oo ah gool penalty ama rigoore ah ugu dambeyntiina kulankii dhex Man City iyo Young Boys ayaa wuxuu kusoo dhammaaday saddex gool iyo hal oo Manchester City ee ku gaartay guusheedii saddexaad oo xiriira heerka guruubyada tartanka Champions League Manchester City ayaa badisay shan kulan oo xiriira tartanka UEFA Champions League markii ugu horeysay tan iyo bishii May markaasoo ay badiyeen toddoba kulan oo xiriira sanadkan isla wadadii ayay kusii socotaa naadiga young boys ayaa laga dhaliyey ugu yaraan hal gool shan iyo tobankii kulan ay ciyaareen tartanka champions leaga waana kulamada ugu badan ee koox kasta oo aan weligeed shabaqooda diiwaan gelin mancity xidigeeda lagu magacaabo manuel akanji ayaa wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey ee iswiis ah ee gool ka dhaliya koox iswiis ah iyo sidoo kale tartanka champions leaga Marka laga reebo goolashii uu isaga iska dhaliyay. Xiddig ciyaaramaan ciyaara ah Man City waxa uu noqday markii ugu horeysay naadi reer Swiss ka dhaliya gool, isagoo sidoo kale kasoo jeeda dhankaasi Swiss. Manchester City ayaana haatan bandhig aad u wanaagsan waxay kusoo bandhigaysaaba tartanka Champions League iyagoo xalayna guushoodii saddexaad gaaray inta la ciyaarayay heerka gurubyada Champions League haddaan eegno ciyaaryahanka reer norway ee man cityna weerarka uga ciyaaray erlen hallan ayaa wuxuu jebiyey rikoor champions leaga uu horay uga dhigay ciyaaryahanka da yar ee kalyan embabe kadib markii uu laba gool ka dhaliyay young boys kulankii man city ay la ciyaaraysay kooxdaasi manchester city ayaana xalay guul ka gaartay naadiga young boys guushaas laba gool oo kamida ah. waxaa ku lug lahaa amaba dhaliyeyba erlin hallan oo goolkii labaad iyo sidoo kale dhaliyay goolkii saddexaad ee manchester city kadib hallan ayaa wuxuu dhaliyey kadib markuu xalay hallan uu dhaliyay laba gool waxa noqday xidig isagoo saddexiy sano jir iyo sagaashii maalmooda hallan ayaa wuxuu noqday ciyaartooygii abid ugu daadayaraa ee soddon iyo gool ka dhaliya tartanka champions leaga xidiga reer norway ayaana wuxuu rikoorkan oo horey u haystay ka jebiyey ciyaaryahanka reer faransiis ee lagu magacaabo kaliyan embabe oo sidaan oo kale sameeyey ama soddon iyo gool ka dhaliyay tartanka champions leaga isagoo jira labaatan saddex sano iyo laba boqol sagaashan iyo shan maalmood halan ayaana rikoorkaas uu horey u haystay embabe xalay ka jebiyey oo labaataiyo saddex sano iyo weliba sagaashiyo lix maalmood oo kaliya isagoo jira xalay wuxuu noqday ciyaartooygii abad ugu daada yaraa ee soddon iyo toddoba gool ka dhaliya tartanka champions leaga Kooxda reer Spain ee Barcelona ayaa xalay waxay gaartay guushii saddexaad oo xiriira tartanka jambions League tan iyo sidoo tartankan u bilowdana saddexda kulan ee ciyaartay waa ay wada badisay Barcelona ayaana xalay saddex gool waa laba gool iyo hal kaga badisay naadiga shaktar Donetsk kadib guushay barcelona gaartay ayaa waxay ka dhigan tahay inay barcelona baliso saddexdii kulan ee furitaanka tartanka champions leaga markii ugu horreysay tan iyo sanadkii aaaakii waxayna ahayd amaba waxay mar hore badiyeenba badan tartanka xili ciyaareedkan guushii saddexaad ayayna xalay gaareen oo xiriira tababaraha shaktar dunuski marino bosij ayaa ahaa wuxuu ahaaba tababarihii saddex tobanaad ee kala duwan ee wajaha barcelona kulankiisa ugu horeeyey ee uefa champions league halka mid ka mid ah oo kaliya uu ku guuleystay inuu badiyey amaba uu ka badiyay barcelona laba mar barbara ayay galeen amaba toban marna barcelona ayaa ka badisayba shakhdar banuski ayaana haatan hal kulan shabaqeeda ilaashatay lix labaatankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti u ahaayeen tartanka champions league ay marti ahaayeen iyadoo kooxdan xalay ay ciyaar fiican la ciyaartay naadiga barcelona balse barcelona ayaa laba gool iyo eber waa laba gool iyo hal kaga badisay naadiga shakhtar dunuski labada gool barcelona waxay ka kaleeshay xidigeeda fran torres daqiiqadii sideed iyo labaatanaad u dhaliyay goolka koowaad iyo lobes oo soddon iyo lix daqiiqa markii ciyaarta mareyday dhaliyay goolka labaad ee baarka halka daqiiqadii lixdan iyo labaadna ee shakhtar dunuski ay dhalisayba goolkeedii koowaad newcastle sidoo kale xal ciyaartay iyadoo guuldaro gurigeeda kusoo gaartay kulan weyn oo yurub liiga ah waa tartanka champions league ah markii ugu horeysay tan iyo bishii maaj ee labada kun iyo saddexdii markaas ooy la ciyaartay barcelona afar iyo labaatan guuldaro la-aana ayay soo gaartay intii u dhexeysay guuldarooyinkii naadigan lagu magacaabo newcastle united xalay guuldaro ayay maaragtay soo gaartay naadiga newcastle united guuldaradan ayayna kala kulantayba brushii dortmud kooxda reer jarmal brushii dortmud ayaa soo afjartay lix guuldaro oo xiriira oo ay marti ku ahaayeen ciidda ingiriiska ama dhulkaas ingiriiska tartamada waaweyn ee yurub iyadoo guushoodii ugu horeysay tan iyo maaj ee labada kun lix iyo tobankii ay ka gaareen naadiga sboris kulan ka tirsanaa uefa yurub liiga tanina waxay ahayd kaliya guuldaradii shanaad ee newcastle gurigeeda kusoo gaarta afartankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay amaba ay ku ciyaartay garoonkeeda st james barg tartamada oo dhan waxayna soo afjartay shan guul oo xiriir ah oo ay gurigeeda ku badisay naadiga reer carabeed ee newcastle united haddaan eegno guruubyada tartanka champions leaga gruupka e eh, waxaa ku wada jira bayer munich sagaal dhibcood ay haysataa saddexda kulan ee ciyaartay saddexdooduba waa ay badisay waxaa sidoo kale gruupka ee ku heliya bayer munich kalatasaray afar dhibcood ay haysataa manchester united saddex dhibcood ay haysataa labo kulan waa laga badiyay hal kulanna way badisay copenhagen ayaa ku jirta booska afaraad ee group e iyadoo kaliya hal dhibic haysato kooxda copenhagen saddexda kulan ee ciyaarta laba kulan waa laga badiyay hal kulanna barbardhac ayay gashay Groupka B Arsenal ayaa ku jirta kaalinta lixaad waa lix dhibcood ay haysataa kaalinta koowaad ee gruubka B ayayna Arsenal fadhisaa lix dhibcood ay haysataa saddexdii kulan ee ciyaartay hal kulan bes laga badiyay laba kulanna guul ayay gaartay lix dhibcood ayayna haatan haysataa naadiga reer ingiriis ee Arsenal sidoo kale kaalinta labaad groupka b lenisa ku jirta shan dhibcood ay haysataa sevilia kaalinta saddexaad laba dhibcood ayay haysataa b s v ayaa hooseysa laba dhibcood ayay iyaduna haysataa saddexda kulana ciyaartay laba kulan waa laga badiyey hal kulanna laba kulan barbardhaca gasha hal kulanna waa laga badiyey naadiga b s v groupka c real madrid ayaa kaalinta koowaad ku hogaamineysa sagaal dhibcood saddexda kulana ciyaartay saddexdoodu real madrid waa ay wada badisay napoli ayaa ku jirta booska labaad saddexda kulan ee ciyaartay naadiga reer maaragta talyaani ee napoli labee badisay hal kulanna waa laga badiyey kalabaraga ayaa ku jirta booska saddexaad saddex dhibcood ee haysataa union barlin booska afraad ee gruupka c ayay ku jirta wax dhibaca ma haysato oo waa sir bontes gruupka d haddaan egro waxaa hogaamineysa naadiga reer sbain ee real sociedad toddoba dhibcood ayay haysataa inter milan kaalinta labaadee ku jirtaa iyana toddoba dhibcood ayay haysataa arb salisburg booska saddexaad ee kaga jirtaa gruupka d saddex dhibcood ay haysataa waxaa ugu hooseysa gruub b naadiga benfica sira bontes ayayna leedahay oo wax dhibica ma haysato saddexdii kulan ee ciyaartay saddexdooduba waa laga wada badiyey gruubka e ee tartanka champions leaga haddaan eegno fiyanood ayaa waxay ku jirtaa booska koowaad lix dhibcood ayay ku hogaamineysaa atletica madrid booska labaad shan dhibcood ay haysataa laasio ayaa fadhisa kaalinta saddexaad afar dhibcood saltigna booska afraad hal dhibac oo kaliya ayayna leedahay gruubka f naadiga b s g ayaa hogaamineysa lix dhibcood ayayna haysataa oo laba kulan way badisay hal kulanna waa laga badiyey gruubka ayayna hogaamineysaa b s g gruubka labaad aan dhehe gruubka f kooxda labaad waa brushia dortamud afar dhibcood ayay haysataa waxaa kusii xigto saddexaad fadhisa newcastle united afar dhibcood ayay leedahay ac milan ayaa gruubka f booska afaraad kaga jirta laba dhibcood oo kaliya ayay leedahay oo saddexda kulan ee ciyaartay laba kulan barbardhace gashay milan hal kulanna xalay ayaaba laga badiyey gruubka g tartanka gambions leaga manchester city aa hogaamineysa sagaal dhibcood ay haysataa rb b oo r b lebsig lix dhibcood ayay leedahay young boys hal dhibic sidoo kale naadiga lagu magacaabo safesdana hal dhibic ayay leedahay gruubka ugu dambeeya ee group h barcelona ayaa hogaamineysa sagaal dhibcood ayay leedahay f c borto lix dhibcood shakhtar duruski saddex antwebna waa siiro dhibic tartanka champions leaga ayaana haatan wuxuu marayaa meel aad u xiiso badan iyadoo kooxda kaalinta koowaad kusoo baxday iyo labaad ay gudbi doonaan wareega xigoo gudbayaan halka kooxda kusoo baxda kaalinta saddexaadna ay heli doonto tartanka yurub liiga kooxda kaalinta afraad gashana way iska hareysaa oo wax tartana yurub uma oolaan doono xalayna kulamadaas ayaa la wada ciyaaray kaalmahaas ayaana haatan lagu wada jiraa tartanka champions leaga oo sanadkan maraya meel aada u xiiso badan Naadiga Barcelona ayaa waxay aad uga walaacsan tahayba qaar ka mid ah xiddigaheeda oo dhaawacyo kala duwan uga maqan ka hor kulanka kusoo wajahan ee la ciyaari doonta Real Madrid ee El Clasico ay wada ciyaari doonaan sideed iyo bishan Oktoobar Jules Kounta ayaa waxaa hubaal inuu El Clasico kaga maqnaan doono dhaawac jilibkaa oo soo gaaray iyadoo la filayaba inuu dib usoo laabto fasaxa caalamiga ah marka la gaaro ee bisha nofembar sidoo kale sergio roberto ayaa waxaa la filayaaba inuu seego sabab la xiriirta dhaawac soo gaara xidigaani oo waxaa la filayaaba sergio roberto inuu ka maqnaan doono el classic real madrid iyo waliba barcelona markay wada ciyaari doonaan iyadoo bedri rajadii laga qabay oo ahayd inuu dib usoo kabsado amaba uu soo laabto ee haatan aada usii fogaaneysa ama aada usii yaraaneysa barcelona ayaana aad uga walaacsanba in dhaawacyada soo gaaraya darteed ee guuldaroweyn kala kulanto real madrid kulanka xiisaha badan ee el clasico baarka ayaa xalay xitaa waxaa ka dhaawacmay joe falakis oo dhaawac noqday islamarkaana waxaa la filayaa dhaawaciisa in ka hor kulankaasi uu soo laaban karo iyadoo ilaa iyo haatan warar saxa oo xaqiiqo ah aan laga soo saarin waqtiga uu dib u soo laaban doono ciyaaryahanka lagu magacaabo xidiga da-da yar ee la yiraahdo joe falakis barcelona ayaana marka aad uga walwalsanba in dhaawacyada kusii badanaya iyadoo aan la gaarinba kulanka lagu magacaabo el classic ee real madrid iyo weliba barcelona u dhexeeya haddaan eegno xidiga da yar ee reer jarmal ee lagu magacaabo jamaal museylah ayaa wuxuu ka hadlayba baaritaanka amaba Liverpool oo doondoonaysa xidigan ayaa waxaa hore loo shaaciyay tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp inuu doonayo in ciyaaryahankan uu gacanta ku dhigo isla markaana uu ku xoojiyo safka kooxdeeda amaba kooxdiisa xidigan kaliya waa labaatan jir Bayern Munich ayuu u ciyaaraa kooxda Chelsea ayuuna kaga soo biiray afar sano ka iyadoo haatan ay doonaysaba in Liverpool dib ugu soo celiso dhankaasiyo horyaalka premier leaga museyle ayaa labayo toban gool dhaliyay halka oo caawiyo ka noqday saddex toban kale soddon iyo saddex kulan oo u ciyaaray xilli ciyaareedkii hore naadigiisa brush waana kooxda lagu magacaabo bayer munich xidigan ayaan lagu soo waramayaaba inuu iska diiday kubirista naadiga liverpool gabagabadii barnaamijka ciyaaraha ayaan isla soo gaarna saaxiibayaal guud ahaana maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa taniyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo